رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بودع الصاحب saaxiibka sagootintiisii baabkeedii waaye iyo wasiyatihi oo dardaaran loo dardaarmo cinda firaaqihi faaruqitaankiisa agtiisa firaaqiisa iyo marka qofka uu saaxiibkii faaruqayo lisafarin iyo wakayrihi safariyo wixii iyo duco lahu asaga loo duceeyo iyo wa talabi adducaa'i minhu in laga dalbado oo laga codsado xaggiisa duco qaala allahu tacaalaa wuxuu yidhi wawasaa biha ibraahiim ibraahiim baa dardaarmay baniihi ilmihiisa ayuu u dardaarmay towxiidka wa yacquubu yacquubna wuu dardaarmoo wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiiye ina allaha istafaa lakum uddiin ilaahay diin ayuu idiin doortee falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiin ah maahane marka aad dhimanaysaan idinkoo muslimiin ah dhinta am kuntum mase waxaad ahaydeen shuhadaa'a kuwa markhaatiyaal ah id wakhti xadar ay ku soo xaadirtay yacquuba nebi yacquub almowtu geerida id wakhti qaala uu u yidhi libaniihi ilmihiisa maa tacbuduuna anigadaashay haddaan dhinta maxaad caabudi doontiin qaaluu waxay dhaheen nacbudu ilaahaka ilaahaagaan caabudaynaa wa ilaaha aabba'ika aabbayaalkaa ilaahoodaan caabudaynaa aabbayaalkii ibraahiima ahaa iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaqa ma aha ilaahyo badane ilaahan baanu caabudaynaa waaxidan oo keligii ah ilaah waaxid ah ayaan caabudaynaa oo keligiis ah wanaxnu annaguna lahu asagaan muslimuuna u hoggaansannahay allahaasaan u hogaansanaanaynaa wa ama alaxaadiid axaadiidtana waxaa ka mid ah wa ama alaxaadiid fa minha waxaa ka mid ah xadiid zayd ibna arqam aladii sabaqa fii baabi ikraami ahli beyti xadiidkii zayd bin arqam inoogu soo hormaray baabkii ahlu beytka rasuulka ilaah sal alla calayi wasalam ahlu beytkiisa oo la ikraamo qaala wuxuu yidhi qaama rasuulu ullah rasuulkii allaa istaagay fiinaa dhexdeenna khatiiban xaal u yahay kii khatiib ah faxamid allaha ilaahay ayuu nahdiyey wa afnaa calayhi wuu ammaanay wawacada wuu wacdiyey wadakara wuuna xusuusiyey dadkii uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib alaa hooyay ayuha nnaasu dado innamaa ana anigu basharun baan ahay bani aadam yuushiku waxaa soo degdegaysaa an ya'tiya inuu ii yimaado rasuulu rabbii rabbigii rasuul uu ii soo diro oo fa ajiiba aan ajiibo waa malkumuudkii wa ana anigu taarikun baan nahay mid idinkaga tegaya fiikum dhexdiina faqalayn laba culculus laba faqiil ah ayaan idinkaga tegayaa awaluhumaa ka koowaad waa dhex jira alhudaa hanuun wanuuru nnuur fakhuduu qaata bikitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa wastamsikuu bihi qabsada warhoy ku dhega kitaabka alle faxaqa wuxuu ku buubaabiyey ku booriyey calaa kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa waragaba fiihi wuu jeclaysiiyey uma kadib qaala wuxuu yidhi wa ahlu beytii ahlu beytkaygana ixtiraam udakirukum allah fii ahli beyti ilaahay ayaan idinku xusuusinayaa ahlu beytkayga ikraaman rawaahu muslim waqad sabaqa bituulihi xadiiska asagoo dheer buu noo soo hormaray wa can abi sulaymaan maalik bin xuwayritin ahaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ataynaa waxaan u tagnay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wanaxnu anagoo shababatun dhallinlibuuna isku da dhow dhallinyaro isku dadhow dhow ayaan ahayn macnaha isku lood baa layidhaahdaa dhallinyaradu markay is soo gaargaaraan loodlood baa banooniga loo ciyaari jiray loo socon jiray marka dhallinyaro oo isku fil ah oo isku dadhow ayaan ahayn fa aqamna waxaan la joognay oon ku nagaanay cindahu rasuulka agtiisa cishriina laylatan labaatan habeen labaatan habeen ayaa nebiga la joognay wa kaana rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan rafiiqan aad u turid badan fadanna wuxuu yaqiinsaday ama uu maleeyey anna anagu qadqad ishtaqnaa inaan u hilownay ama aan u xiisnay ahlana ehelkeeda ehelabeenna inaan u xiisnay ayuu naga dareemay fasa'alanaa waana su'aalay caman taraknaa cidda aan ka soo tagnay oo min ahlinaa eheladeenna ah fa akhbarnaah markaasaan u sheegnay qaara aroos ahaa qaara aroos ku jiray sidaa darteed ayaa wuxuu na weydiiyey ciddaan ka soo tagnay kadibna waan u sheegnay fa qaala wuxuu yidhi irjicuu laabta ilaa ahliikum eheladiina u laabta fa aqiimuu nagaada oo jooga fiihim dhexdooda wacallimuuhum bara waxaad barateen wamuruuhum amra wixii xaq ah oo diin ah wasalluu tukada salaata kada saalaad hebel fii xiina kada wakhti hebel tukada wasalluu kada fii xiini kada taana wakhti hebel tukada buu dhahay nebiga faidaa xadarat isalaatu salaadu markay soo xaadirto falyu ha idiin aadaamo lakum adinka axadukum midkiin walyawmakum ha noqdo raqun calayhi mid uun ha idiin aadaamo kadibna kan idiin weyn imaam ha idiin noqdo maxaa loo dhihi waa kan idinkugu qur'aanka iyo wax badan waa isku mid labaatan maalmood bay jaamacadda nebiga ku jireen maalintay wargaleen way isla galeen wayna isla soo baxeen kulli waa isku cilmi marka ka weyn baa marka hogaaminaya muttafaqun calayhi zaada bukhaari fii riwaaya lahu wasalluu tukada kamaa ra'aytumuunii saad ii aragteen usalli anoo u tukanaya u tukada qowluhu uu dhahay raxiiman rafiiqan ruwiya bilfa walqaaf baa la wariyaa waruwiya bilqaafayna waa la wariyaa raqiiqan iyo rafiiqan labadaba rafiiqan iyo raqiiqan raqiiq mid qalbi rafiiq mid ahoo aad u rifqi badan intaba waa la tilmaamaa can cumar radi allaahu canhu qaala ista'dantu nabiya nebigaan isti'daan ka qaatay inaan cumro aado faadina wuu ii idmay wa qaala wuxuu ii yidhi laa tansaanaa ha naga soo hilmaamin ukhaya walaalkeeyow min ducaa'ika ducadaada noo soo ducay buu yidhi wuu yidhi fa qaala kelimatan waa kelimad maa yasurunii aysan ifarxad gelinaynin anna lii biha inay ii beddesho addunyaa adduunka oo dhan kelimadda nebiga i dhahay walaalow noo soo ducee walaalow ducadaada ha naga soo hilmaamin adduunkao dhan bay iiga qiimo badan tahay wa fii riwaaya qaala ashriknaa nala wadaaji oo nala qaybgeli ya ukhaya walaalkayow fii ducaatika ducadaada rawaahu abuu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan saxiix wa can saalim bni cabdillaahi bni cumar ana cabdullaahi bni cumara radia allahu canhuma kaana wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda lirajuli ninka ida marka uu safar doonayo udnu minii iisoo dhowow ibni cumar qof safar aadaya markuu arko iisoo dhowo buu dhihi jiray xataa uwadicaka ilaa aan ku sodootiyo kamaa sidii kaana rasuulullah uu ahaa yuwadicunaa mid noo sodootiya fayaquul markaasaa wuxuu dhahayay astawdicu allah ilaahay baan kuu wadeeca dhigayaa diinaka diinkaada wa amaanataka amaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga khawaatimtiisii gebagabadiisa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wacan cabdullaahi bni yaziid alkhatamiy alsaxaabi radia allahu canhu qaal kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa aaraada haddii uu doono an yuwaddica inuu sagootiye aljeysha ciidan qaala wuxuu dhihi jiray istawdicu allah ilaahay baan idiin wadeeca dhigayaa diinakum diinkiina wamaanatakum amaanadiinii wa khawaatiima acmaalikum meeshiina khawaatiimadeeda iyo gebagabadeeda xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud wagayru biisnaadin saxiix can anas qaal jaaa rajul nin baa yimid ila alnebi nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu dhaa yaa rasuula allah rasuulkii allow in inii uriidu safara safar baan rabaa inaan aado fasawidnii ishaysii sahay ayaan kaa rabaa rasuulkii ilaahay fa qaala rasuulku wuxuu dhahay zawadaka allaahu attaqaa ilaahay sahay cabsidaha kaaga dhigo qaala zidnii ii kordhi qaala wagafara denbaka dembigaagana allah kuu dhaafo qaala zidnii ii kordhi qaala wayasara laka alkhayra khayrka allah kuu yasiroo kuu fududeeyo xayumaa kunta meel kastoo aad tahay rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan baabu listikaara waalmushaawara istikaarada waa salaad shaawarada isla tashiga laysla tashta dadka mu'miniinta ah iyo showrkuu baab u yahay qaala allahu tacaala washaawirhum la show rasuulkii alleh oo kala tasho fi lamri amarka wa qaala tacaala wa amruhum shuuraa arrintoodu waa isla tashi keligii taliya ma aha mu'miniinta ay yatashaawaruuna way tashtaan baynahum dhexdooda fiihi arrintay ka tashtaan can jaabir qaala wuxuu yidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucallimuna alistiqaarata istikhaaraduuna beri jiray salaada istikhaarada la yidhaahdo khayr dalabka ah ayuuna beri jiray fi lumuuri kullihaa umuuraha oo dhan inaan istiqaara u samaysano kasuurati min alqur'aani sidii suurad qur'aanka ka mid ah uu noo baro ayuu noo bari jiray yaquulu wuxuu odhanahayay nebiga idaa hamma hadduu damo axadukum midkiin bilmri arin falyarkac rakcatayn laba rakcadood ha tukado oo min gayri alfariidati aan waajibka ahayn laba rakacadood oo aan waajibka ahayn oo sunno ah ayuu tukanayaa si hoolaha u taga ma aha buujifiiriye ha u taga ma aha ka dhulka wax ku dhiga ha u taga ma aha laba rakacadood ayuu tukanayaa oo aan waajib ahayn humma liyaqul kadibna ha dhaho allaahuma ilaahayow inii anigu astaqiiruka waxaan kaaga khayr dalbanayaa bicilmika cilmigaada wastaqdiruka waxaan kaaga awood iyo qudrad weydiisanayaa ama wa astaqdiruka biqudratika qudradaadii awooddaada waas'aluka waxaan kugu weydiisanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga cadiimka ee weyn fa innaka taqdiru allow adigu waad kartaa walaa aqdiru anigu ma karo wa taclamu waad og tahay walaa aclamu ma ogi wa anta adigu callaamu lguyuubi qaybyaalka caalimkoodii baa tahay allaahuma ilaahayow in kunta haddii aad tahay waaba tahay taclamu mid og anna haada almra amarkan ee kan ah ee aan ku dhaqaaqaayo khayrun lii inuu khayr ii yahay fii diinii diinkayga wa macaashii noloshayga wa caaqibati amri amarkayga ciribtiisa ow amase qaala wuxuu yidhi waa shakiye caajili amrii amarkayga kiisa soo degdegahaya iyo wa aajilihi kiisa diddhacaya intaba hadduu khayr ii yahay faqdurhu lii ilaahayow ii qadar wayasirhu lii allow ii fududay uma baarik lii fii kadibna ii barakee macaan badanaa ducada qiimo badanaa ducada qalbigay qofka aad ugu qaboojinaysaa wayna u dejinaysaa ilaahu haddiiba khayrkiigu jira arrintan ii fududay ii qadar qadartiisa aad tahay allow waaba tahay taclamu mid og anna haada almr amarkan ee kan ah sharu lii shar inuu ani ii yahay fii diinii diinkayga inuu sharci yahay wa macaashii noloshayda wa caaqibati amrii amarkayga xigibtiisa dambe ow qaala caajili amrii wa aajilihi amarkayga kiisa soo degdegaya iyo kiisa dibdhacaya fasrifhu cannii allow xaggayga ka leex wasrifnii anigana iga iil canhu xaggiisa allow ha sukaayo kulmininba arintan ilaahu haba isu kaaya keeninba waqadur ii qadar lii aniga alkhayra khayrka ii qadaroo iigu jaangoy oo igu toosi xayu kaana meeshuu yahayba uma intaa ka bacdina radinii bihi iga raali noqo kadibna ilaahayow raalli iiga noqo qaala wuxuu yidhi wayusami wuu magacaabayaa oo wuxuu magac dhabayaa xaajatahu dantiisa rawahu lbukhaariyu meeshaa ana haada alamru ay tahay arrinta aad u baahan tahay meeshaad ku magacqaabaysaa ana hada nikaax ana hada asafar ana hada tijaara ana hada anaha wax allaala wixii aad doonaysay inaad samayso meeshaasaad markaa ku magac qabanaysaa baabu istixbaabi dihaabi ila alciid sunnayn la sunneeyo baabkeedii waayo ama inay wanaagsan tahay ciidda in la aado iyo wa ciyaadati almariid ka jiran oo lasoo booqdo waalxaji xajka waalqaswi duulaanka waljanaasati janaasada iyo wa naxwihaa wixii la mid ahoo khayr oo dhan min ariiqin wadda in lagu aado iyo waarujuuci min ariiqin aakhar waddo kale in lagu soo noqdo waddana inaad ku baxdo waddana aad ku soo noqoto libci alcibaada si loo badiyo ama ay kugu badato mawduucyada cibaadada markaad xaafaddan ka dhex baxda jidkan aad qaaddo markaad duhurka u socoto markaad ka soo noqonaysana gadaal aad ka soo wareegato labada jidba way kuu markhaati ka cahayaan labada jidba way kuu marag furhayaan maalinta qiyaame can jaabir radia allahu canhu qaala kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa kaana markii la gaaro yowmu ciidin khaalafa ariiq wadada wuu khilaafi jiray rawaahu lbukhaariy wadadii uu ku baxayna aheen tu kaluu ku soo noqon jiray qowluhu khaalafa ariiqa yacnii dahaba wuxuu ku bixi jiray fii ariiq warajaca fii ariiqin aakhara wada kalena uu ku soo noqon jiray rasuulka sal allah calayh wasalam wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yakhruju mid ka baxa min ariiqi shajarati wayadkhulu kana gala min mucarasi waidaa dakhala marka markuu galahayana dakhala min athaniya taniyadii alculya ee sarise buu ka geli jiray wayakhruj wuxuu ka soo baxaayay min athaniyati suflaa taniyada iyo buurta hoose muttafaqun calayh kaana yakhruj mid ka baxa buu ahaa min طariiqi shajara waa madiina wayadkhulu min طariiqi mucarasna wuu ka geli jiray rasuulka sal اllah alayh wasalam oo ariiq mucaras waa masjidka mucaraskaa macnaha tan iyadana waxaa loola jeedaa waa ariiqa oo mataqaanaa dayiqa ahoo labada buuro dhexdeeda ah kaasaa markaa taniya la yidhaahdaa muttafaqun calayh baabu istixbaabi taqdiimi gacanta midigta in la hormariyo fii kulli maa huwa min baabi takriim wax kastoo baab wanaagsan ah shay kastoo baabu takriim ah oo fiican in midigta lagu hormariyo kalwuduu qaadka oo kale waalqusli qubayska oo kale waaltayamumi gabagabaysiga oo kale wa lubsi tawbi marka dharka la xiranayo waalnacli iyo dacaska waalkhufi iskaarbaha ama kabaha qofka waalsaraawiili saraawiisha iyo wa dukhuuli lmasjidi masaajidka marka la gelayo kulligeed in laga bilaabo wasiwaaki cadayga waa igtixaal inda kuulashada wa taqliimi alabaafir cijo guridda marka cijada la iska wa qasti shaaribi shawaaribta marka la goynaayo wanuqfi nutfi kilkilaha marka la jafayo timahooda wa xalqi ra'si madaxa marka la xiiranayo waasalaami marka laga salaamo noqsanayo min asalaati salaada waalakli cunitaan washarbi cabitaanka waalmusaafaxati salaanta oo gacanqaadka ah waistilaami alxajari alaswadi dhagax madobaadka markaad istilaamayso waalkhuruuji markaad ka soo baxayo min alkhalaa'iqi musqusha waalaqdi wax qaadashada waalcataa'i si wakayri dalika wixii ka soo haray oo mimaa huwa fii macnaa wixii micnihiisoo kale ah wixii wan wanaagsan oo saasoo kale dhammaan in laga bilaabo gacanta midigta ah wayustaxabbu waxaa la suneeyaa taqdiimu lyasaar bidixda in laga bilaabo fii diddi daalika waxaa xidid ku ah waxaa wixiiba ka soo horjeeda kalintiqaaq xaakaysiga waalbusaaqi candhuf tufidda can ilyasaar bicda in loo tufo wa dukhuuli alkhalaa musqusha gelitaankeeda waalkhuruuji min almasjidi masaajidka marka laga soo baxayo wakhalqi lqufi alqufi marka layska siibayo ama iskaarbaha waalnacli dacaska waasaraawiin wathawbi marada waalistinjaa'i istanjada iyo wa ficli lmustaqdiraat waxyaabaha xunxun marka la samaynaayo wasaqda ah iyo wa ashbaahi daalika wixii markaa lamid ah iyo wixii markaa la ah ayuu yidhi faqaala allahu tacaala ilaah man uutiya kitaabahu qofkii kitaabkiisa laga siiyo biyamiinihi gacantiisa midigta ah fayaquulu wuxuu odhanayaa hawmuqabta iqra'uu aqriya kitaabiyah kitaabkayga ila aqriya wa qaala tacaala faasxaabu almaymanati midigta asxaabteeda ma asxaabu lmaymaan midigta asxaabteedu maxay tahay waa asxaabu lmash'amati bidixda asxaabteeduna ma asxaabu lmash'ama maxaa ka ogeysiyo maxay tahay ay ay yihiin mash'amada asxaabteeda wa caaisha radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sal alla calayh wasalam yucjibuhu attayamunu midigaysiga mid cajab geliya fii sha'nihi xaaladiisa kullihii dhammaantied fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa wa tarajulihi shallaysigiisa wa tanaxulihi kobogashadiisa isticmaali jiray muttafaqun calayh wa canhaa qaala kaana yadu rasuulilahiis waxay ahayd alyumnaa midigta ah litahuurihi wayse qaadashadiisa wa tacaamihi tacaamkiisa wax cunitaankiisa wa kaanat ilyusraa ta waxay ahayd likhala'ihi suuligiisa iyo wamaa kaana min adaa wixii wasaq ah istanja wixii la mid ah xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud wagayruhu biisnaadi saxiix wacan ummi caqiyata radia allahu canha ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu ku yidhi lahunna ayaga fii qasli ibnatihi gabadhiisa markay dhaqaayeen markii gabadhiisa ay dhaqaayeen macnaha waa gabadhiisii sayne markii ay dhimatay oo ay dhaqayeen eh, fii qasli ibnatihi zayna radia allaahu canha ibda'na ka bilaaba bi bimayaaminihaa midigyaalkeeda ka bilaaba qubayska wa mawaadici alwuduu'i iyo meelaha weystaadka oo minhaa jasadkeeda ka mid ah muttafaqun calayhi wa can abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi nebiga ida ntacalla axadukum hadduu axadkiin kobagashanayo idan tacalla axadukum axadkiin mar allaala markuu kobaha gashanayo buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam falyabda' bilyumnaa midigta ha ka bilaabo wa idaa nasaca markuu siibayana falyabda' bishimaali biicda ha bilaabo liyakun ha ahaato alyumnaa midigta awaluhumaa mida ugu horayso tunna cali koba gashay wa aakhiruhumaa lamaguu ugu dambeeya tunzacu siibitaankana ha noqoto muttafaqun calayhi wa xafsata radia allah can rasuulku wuxuu aha yajcalu mid u yeela yamiinahu gacantiisa midigta ah litacaamihi cuntadiisa wa cabitaankiisa wa tiyaabihi darxirashadiisa wayajcalu yasaarahu bidixdiisana limaa siwa daalika wixii ka soo haray arimooyinka ayuu samayn jiray rawaahu abu daawuud watirmidi wagayruh wacan abi hurayra ana rasuul allahi qaal idaa labistum markaad xiranaysaan marka waidaa tawadactum markaad wisqaadanaysaan fabda'uu biayaaminikum middihiinna ka bilaaba xadiid saxiix rawaahu abu daawud tirmidi biisnaadin saxiix wa can anas ana rasuula allahi sal alla calayh wasalam ataa wuxuu yimid mina mina faataa wuxuu tegay aljamrata jamaraadkii dhagax tuurka faramaahaa wuxuu ku tuurtay dhagxaanta uma intaa kadibna ataa manzilahu meeshuu deganaa bimina uu ka deganaa buu yimid wanaxara xolii buu gowracay uma qaala lilxallaaqi saaloonihii kiitimaha xiiraya xallaaqa ah waa baardiyeerigii ayuu ku yidhi khud xiir iga qaad macnaha xiiro wa ashaara ilaa jaanibihi alayman dhinaciisa miigtuu u tilmaamay uma kadibna alaysar uma jacala wuxuu guda galay nebiga yuctiihi inuu siinayo timihiisa annaasa dadka mutafaqun calayhi timihiisa ayuu qaybiyey oo dadka ayuu siisiiyey wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd lamaa rama markii uu tuurtay aljamrata jamradii wanaxra uu gowracay nusukahu xoolihiisii wa xalaqa uu xiiray madaxiisii naawala alxallaaqa wuxuu u dhiibay madaxiisa kii xalaaqa ahaa shiqahu alayman dhinaciisii midigta ahaa faxalaqahu waa xiiray uma dacaa wuxuu dhaanay radia allahu canh faacطaahu iyaahu wuu siiyey timihii qaybtii midigta ahaa uma naawalahu wuxuu u dhiibay haddana ashiqa alaysara dhinac bidixda ah faqaala axliq xiir buu yidhi faxalaqahu wuu xiray faactaahu wuxuu sii haddana abaa talxa faqaala wuxuu yidhi aqsimhu u qaybi bayna annaasi dadka beynkooda waa la qaybsanaa timaha nebiga sala allahu calayh wasalam waa la barakaysanaa timaha nebiga sala allahu calayh wasalam dhiiggiisaa la qaadana xandhuurtiisaa la cabaya waxyaabo fara badan baa la tilmaamayaa biyii kuwiis qaatay wixii ka soo dareeraa marmarinayaa intaasoo dhan waa biltabaruc iyo rasuulka sal alla calayh wasalam nadaafadiisa wanaaggiisa sharaftiisa iyo sida ilaahay u karaamayey subxaana wa tacaala laakiin axad asaga ka soo haray ayaan markaa la ogolayn dadka muslimiinta waxaa la leeyahay aad yaa u dadaala sunnadana dhinaca ka marina gacanta miigtana isticmaala wax ku cuna wax ku caba ku cadayda ku indhakuusha kitaabka ku qaata wax ku bixiya kuna soo qaataa kitaabu aladabi acaam baanu gelaynaa ama aadaabi acaam cuntada aadaabteeda iska daa wax kale waxaana la barayaa see wax u cunaynaa see wax u cunnaa ayaa maantana la barayaa sidaa darteed baa waxaa loo baahanya qof kasta oo muslim ah inuu aad yaad u dadaalo ilaahayna ka baqa subxaana wa tacaala saan doonana ka cunaa ha dhihin qof maanta ka soo baxay jaamacadda ugu sarraysaad arkaysaa sandwichka wuxuu ku haystaa gacanta bidixda ah waa goosana allaahu akbar waa dhiga sharaabkuu soo qaadanaa gacanta bidixda ah bariiska gacanta midigtuu ku cunaa caanahana bidixduu ku haystaa waa brofesor dhan waa nin dhan oo waayeel ah waa nin dhan oo meel mas-uul ka ah ma yaqaana aadaabta cuntada loo cuno ma yaqaana aadaabta raashinka loo cuno laakiin sida sakareedka loo cawi yaqaanaa sida loo sheekey yaqaan suu yaqaanaan baabu aadaabi tacaami habeendanma haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam